بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين محمد بن الxanafiya qisadiisii ayaan ku jirnay waxaana noogu soo dambaysay asagoo imtixaan ku socdo ninkii u yeedrayna ka cabsaday inuu dadkii kala wareeguu ka qabsado kabacdina uu ka saaray magaaladiisii muxamed uu iska baxay asaga iyo raggii la socdayba bilaadii shaam bay ka baxeen meel kastoy degaanna waa laga masaafurinaayey oo markaa waa laga darxiilaayey waxaad moodayba inaysan ku filnaanin humuumtii dhammaan ee aan soo sheegnay waayo ilaahay baa doonay haddana inuu ikhtibaar kala imtixaamo taasoo humuum ka adag ah xagga waqcada kana culus xagga waqada iyo xagga culayska dalika arrintaasi waxay ahayd anna jamaacatan koox oo min atbaacihi dadka raacayaashiisa ka mid ah raggii asaga ra'yigaa ku raacay koox ka mid ah oo miman fii quluubihim ka mid ah dadka quluubtooda maradun jiradu ay markaa ahaatay waa ducfiga xagga diinka loola jeedaa iyo wa aakharuuna kuwo kale oo miman ka mid ah fii cuquulihim cuquushoodii caqliyaalkooda kaflatan khaflo ay ku jirta iyo dabool khafla jacaluu waxay guda galeen yaquuluuna inay odhanayaan inna rasuula allaahi rasuulkii alla sala allahu calayhi wasalama awdaca awdaca wuxuu u dhaafay sadra caliy cali laabtiisa ayaa wuxuu uga tegey iyo wa aalihi ehelkii caliba kahiiran in badan oo min asraari اlcilmi cilmiga kiisa qarsoon ah wa qawaacid اddiini iyo diinka qawaaciddiisii aasaaskiisii wa kunuusi shariicati shareecada kansigeeda dad fara badan oo noocaasaa jirto aalubaydka aad ugu xadgudbaa khaasatan cali iyo dadka aalubeydkaa ku tilmaama cilmi asraara in looga tegay qola noocaas ah ayaa jirtayo arrintaa markaa aaminsanayd wa annahu cali qasa inuu ku qaas yeelay ama nebigaba aala albeyti aalubeydka bimaa shay lam yuطalic aan la taalacsiinin oo aan loo sheegin gayrahum kayrkooda calayhi dushiisa oo fa adraka faadraka wuu ka daba tegey oo wuu haleelay alrajul اlcaalimu ninka caalimka ah alcaamilu caamilka ah alariibu ariibka ahee caqliga iyo garaadka badan waa muxamede maa yaxmiluhu wax ku xambaara haada اkalaamu hadalkaa ee kaa ah ii wax ku xambaara fii طayaatihi min alnxiraafi wuxuu ku haleelay ama uu uga daba tegey muxamed ibnulxanafiye waaye rajulka caalimka ah hadalkaa asaga ah waxyaaba inxiraafkii arrimooyinka kala samayn kara iyo wamaa yumkinu wixii suuragal noqon kara an yujirahu inuu u soo jiida cala alislaami waalmuslimiin islaamka iyo muslimiintaba min makhaatiri waxyaabo khatar ah iyo waladaraari dhibaatooyin fara badan arrintaa noocaa ah haddii inxiraafkeeda aan laga daba tegin hadalka noocaas ah ee socda inuu islaamka ku xambaari koono inxiraaf iyo waxyaabo noocaas oo kale ah faadraka arajulu alcaalimu alcaamil alariibu maa yaxmiluhu wixii xambaari kara ama suuragelin kara ayuu ogaaday haada alkalaamu hadalkaa asagaa fii tayyaatihi oo min ixraafin dayaadka iyo culayska uu leeyahay oo xagga inxiraafka ah iyo wamaa buu ogaaday yumkinu ka dhigi kara an yujirahu inuu u soo jiido hadalka cala alislaami islaamka iyo walmuslimiinaba min makhaairi makhaair waa khatar iyo waa daraarin dhibaatooyin fajamaca annaasa dadkii ayuu jamciyey moxamed ibnu اlxanafiya waqaama waa istaagay fiihim dhexdooda khatiiban asagoo khudbo aqrinaya faxamid allaha ilaahay ayuu ku mahdiyey caza wajalla waafnaa waana ammaanay calayhi alle dushiisa wixii ehel uu u ahaa buu ku ammaanay subxaana wa tacaala wasallaa wuxuu ku salliyey calaa nebiyihi nebigiisii muxamedin ahaa salawaatu ullaahi wa salaamuhu calayh naxariisyaal iyo nabadgelyaalka alle dushiisa ha ahaatee uma qaala wuxuu yidhi yazcumu waxay sheeganayaan bacdu nnaasi dadka qayb ka mid ah anna cindanaa agteena haddii macshara aalilbeyt aanu nahay agteena inuu cilman cilmi yaalo cilmigaasoo khasan cilmigaasoo qasana uu nagu qaas yeelay bihi asaga rasuulullaahi rasuulka alla sala allahu calayhi wasalam oo walam yuliq uusan daalacsiinin uusan u sheegin calayhi korkiisa axadan hayra axadan annaga ahayn wa innaa annagu haddaan aalubaydka nahay wallaahi ilaahay baan ku dhaartaye maa warifnaa kama dhaxlin min rasuuliillaahi rasuulka xaggiisa ilaa maa bayna haadayni alawxayn labadaa alwaax waxa ku dhex jira maahane labadaa loox ma u jeedaan dhexdooda waxa yaalla ma ahee wax kaloo aan nebi moxamed ka dhaxalnay ma jiro wa ashaara wuxuu farta ku fiiqay ila almusxafi musxafka qur'aanka kitaabkii markaa labada loox saa u dhex yaalay u rasaysnaa yuu yidhi kaabaannu ka dhaxalnay waina man zacama qofkii sheegta anna cindanaa agteenna shay-an shay inuu yahay naqara'uhu aanu aqrinayno ilaa kitaab allah alla kitaabkiisa maahana faqad kadaba been buu sheegay been loo waayo buu yidhi wa kaana bacdu atbaacihi moxamed ibnualxanafiya tabacdiisii raacyaalkiisa qayb ka mida waxay ahaayeen yusallimuuna kuwa salaamo calayhi korkiisa muxamed bay salaami jireen fayaquuluuna markaasay leeyihiin assalaamu calayka yaa mahdiyun saasay markaa leeyihiin mahdigiiyow nabadgelyo korkaaga ha ahaato fayaquul wuxuu odhanaya isagana nacam haa sax waaye ana mahdiyun midka dadka ilalkhayri ku hanuuniyaan ahay wa antum idinkuna mahdiyuuna kuwa la hanuuninayaa tihiin ilayhi khayrka xaggiisa in shaa allah haddii rabbi idmo walaakin laakiinse idaa sallama hadduu salaamaya calaya korkayga axadakum axadkiin falyusamni ha igu magacaaba biismi magacayga oo walyaqul ha dhaho assalaamu calayka yaa muxammadu saa idhaha buu yidhi mahbigaa iga daaye lam tadul maysan dheeraanin xiiratu moxamed ibn alxanafiya moxamed ibnuxanafiya xiiradii iyo wareerkii fi lmakaani makaankuu kaga sugnaa alladii kaasoo yastakhiru fiihi uu ku sugnaa huwa asaga iyo waman macahu wixii micigiisa ahaaday faqad shaaa allaahu ilaahay wuxuu doonay an yaqdiya alxajaaj ibnu yuusuf athaqafi inuu ka guulaysto uu ka kor noqdo ayuu markaa ilaahay doonay an yaqdiya alxajaaj ibnu yuusuf athaqafi calىa cabduلlahi bn zubayr cabdullaahi bnu zubayr ayuu ka guulaysto xajaaj baa adkaaday wa an yubaayaca annaasu dadkuna inay la mubaayacoodaan jamiican ayagoo wada jira licabdilmelig bni marwan famaa kaana ma ahaanin minhu xaggiisa waa muxamede ilaa an kataba inuu u soo qoray ilaa cabdilmelig yaquul asagoo warqadda ku dhex odhanaya ilaa cabdilmelig eh, ilaa cabdilmelig yaquul ilaa cabdullah addoonkii allabay u socotaa cabdilmelik ibni marwaan amiir اlmu'miniin min muxamed bay ka timid warqadan ibnu cali amaa bacd salaan kadib fa innii anigu lamaa ra'aytu markaan arkay haada alamr amarkan ee kan ah waa madaxtinimide madaxtinimada afda inay gaartay ee ay u ahaatay ilayka xaggaaga oo wabaayacaka annaasu dadkiina ay kula mubaayacoodeen kuntu waxaan ahaa aniguna ka rajulin minhum nin dadkaa ka mid ah fabaayactuka liwaalika weelinimadaada waan kugula mubaayacooday fi lxijaazi xijaas anoo ku sugan waa waan soo diray ilayka xaggaaga bibaycatii baycadayda haadihi ee tan ah maktuubatan aydoo qoran ayaan kuu soo diray wasalaamu calayka nabadgelya korkaaga ha ahaato falamaa goortii qara'a uu akhriyey cabdulmelik alkitaaba warqadii calaa asxaabihi asxaabtiisii markuu ku dul akhriyey qaaluu waxay dhaheen low araada hadduu doono an yashuqa inuu dilaaciyo casa aacati aacada usheeda casa aacati macnaha inuu aacada ka baxo hadduu doono ninkan casa aacati oo wayuxditha uu keeno fi lmri amar uu keeno amarkaasoo fatqan kala go'go'a inuu inshiqaaq ku sameeyo madaxtinimadan iyo arrimooyinkan la qadara wuu kari karaa calaa daalika arrintaa ile nin ay dadku aad uga dambeeyaan waayo ninkan iska ilaali baa la yidhi ixtiraam oo xushmeey waayo kala go'go'aaga hadduu karo ama uu rabo inuu sameeyo kuma cuslee walamaa kaana wixii ahaaday laka adiga calayhi korkiisa oo min sabiilin wadda ah laqadara waa kari karaa calaa daalika arrintaa walamaa kaana laka calayhi min sabiil wax wadda ah oo kuugu sugan dushiisana markaa ma jiro ee faktub qor ilayhi moxamed u qor waaliyow bilcahdi waalmiihaaq ballan iyo miihaaq u qor waalamaani iyo ammaangelin iyo wadimat اllaahi wa rasuulihi ilaahay ballantiisa iyo rasuulkiisa an laa yuscaja inaan la iscaajinin ninka ow yuhaaja inaan haaj lagu samaynin inaan la xumayn oon la cakirinin huwa asaga ow axadu min asxaabihi ama qof asxaabtiisa ka mid ah ninkaan dhib yaan laisku gaarsiinin yaan kicitaan iyo musaafuris iyo waxyaabo lagula kicin asaga iyo inta la jirtaba ballan u qor haddii kal mulkigaagii waxaaga inuu kala go'go'o waa kari karaa fakataba wuu qoray cabdilmelik ilayhi xaggiisa bidaalika arrintaa wa kataba wuxuu u qoray ila alxajaaj ya'muruhu asagoo amrahaya ku farahaya bitacdiimihi muxamed tacdiimintiisii in la weyneeyo wa ricaayatihi iyo ilaalintiisa xurmatihi xurmadiisii sharaftiisa la ilaaliyo wاlmubaalagati in aad loogu xeel dheeraada fii ikraamihi maamusitaankiisii karaamayntiisa hayra laakiin ana moxamed ibnu اlxanafiya lam yacish ma uusan sii noolaanin bacda dalika markaa ka bacdi طawiilan wax dheer faqad ikhtaarahu اllahu ilaahay baa u doortay ilaa jiwaarihi derisnimadiisii raadiyan asagoo raadi ah mardiyan lagana raali yahay nawara allaahu ilaahay ha iftiimiya limuxamed ibn اlxanafiya fii qabrihi qabrigiisa allah u iftiimiyo wanadara fi ljannati jannada allah ku iftiimiya ruuxahu ruuxdiisa faqad kaana wuxuu ka mid ahaa miman dadka laa yuriiduuna fasaadan fi اlardi aan fasaad arle la doonayn haynin walaa culuwan bayna annaasi iyo kor qaadqaadid iyo inuu kor ku noqdo dadka dhexdooda saasuu ahaaye nabadgelyo iyo khayr iyo wanaag fara badan ilaahay ha siiyo ninka moxamed ibnualxanafiya ahaa qisadiisii baan meesha uga baxnay waxaanu gelaynaa taabiciga ku xiga waa taawuus bin kaysaan ninka lagu magacaabo xikaayatu xikaayadiisa iyo xikaayadii sheekadii dhex martay asaga macalwaali waaligii moxamed ibnu yuusuf athaqafiyu ahaa asaga iyo muxamed ibnu yuusuf athaqafi ayaa xikaayo dhex mari doontoo yeman jooga muxamed ibnu yuusuf athaqafi waa xajaaj ibnu yuusuf athaqafi walaalkii asagaa barasaaf uga ahaa oo wuxuu ka dhigay yeman inuu waali uga noqdo taawuusya ninkaa wixii dhex maray maa ra'aytu ma aanan arkin axadan axad qadun weli midla taawus bin kaysaan oo kale ah camar ibnu diinaar baa sidaa yidhi camar ibnu diinaar baa yidhi weligay ma arkin nin taawuus oo kale ah bikhamsiina najman konton xidigood oo min nujuumi lhidaayati hidaayada iyo hanuunka hanuunka xidigahoodii ka mid ah ayaa istadaa'a iftiimay istadaa'a waxaa iftiimay bikhamsiina najman oo min nujuumi اlhidaayati hidaayada hanuunkoodii ka mid ah faghamarahu sana iftiin baa buuxiyey waxaa buuxiyey oo meeshii camiray oo ka kor noqday dhammaantood waa iftiin waa konton xidigood oo xidigaha hidaayada iyo nuurka kamida ah ayaa istidaa'a iftiimay fakhamarahu waxaa daboolay asana nuur baa daboolay watadafaqa calayhi waana ka burqaday annuuru nuur baa dushiisa ka burqaday fa nuuru nuur oo fii qalbihi qalbigiisa ah wa nuuru nuur oo fii lisaanihi carabkiisa ah wa nuurun iyo nuur kaloo yascaa soconaya bayna yadayhi hortiisa wa calaa khamsiina calama konton calam ama buurood oo min aclaami madarasati muxamedin nebi moxamed madarasooyinkiisii aclaamtoodii ka mid ah ayuu takharaja ka soo qalin jabiyey ama uu ka soo baxay ninkaa taawus ah faidaa huwa waxaad moodaaba faidaa huwa waaba asagoo suuratun xagga suurada iyo qaabka u eg lisaxaabati rasuulillaahi rasuulka saxaabadiisa salawaatu ullaahi wasalaamuhu calayh fii rusuukhi اliimaani iimaanka sugnaantiisa iimaanka sugan ee uu haysto waa qaabkii saxaabada wa sidqi lahjati lahjada iyo dhawaaqa iyo hadalka runnimadiisa iyo watacaali sida tacaaliga uu markaa u yahay watacaali iska koryeelidda uu iska koryeelaya calaa caradi اdunyaa dhadhalaalka adduunka iyo atafaani sida uu ugu degdegahayo u raadinayo fii mardaati illaahi ilaahay raadi ahaashadiisa iyo waljahri la jahritaanka iyo la dhawaaqidda bikelimati alxaqi kelimada xaqa ah lagu dhawaaqo mahmaa kaana in allaala intay ahaato hamanu lkelimati alxaqi kelimada xaqaa hamanteeda haaliyan mid sarraysa mid qaali ah oo sarraysa in kastaba ha la ekaatee mid la jahra ayuu markaa ahaa falaqad callamathu waxay bartay waa taawuuse almadrasaةu اlmuxamadiyatu madarasadii muxamed loo nisbeeyey anna diina الnasiixatu diintu inay tahay diin nasiixo ah taabuu ka bartay annasiixatu lilaahi wa kitaabihi wa rasuulihi wa a'immati اlmuslimiini wa caamatihim intaba inay diintu nasiixo u tahay ayuu ka bartay madarasadii nebiga wahadathu waxay ku hanuunisay altajribatu tajarubka macnaha tajarubka iyo iyo waxyaabaha tijaabooyinka ah waxay ku hanuunisayay tustay ilaa anna asalaaxa salaaxa iyo wanaagga kullahu dhammaantii yabda-u inuu ka bilaabanayo cinda waliyi اlmri madaxweynaha agtiisa raaciyada ninka u taliya cinda waliyi اlmri inuu ka bilowdo salaax iyo wanaag oo dhan wayantahi uuna ku intihooduu ku soo gebagaboobo cindahu agtiisa madaxweynaha iyo welilamriku ka bilaabana salaax asaguona ku dhammaanaya maxaa laga wadaa fa idaa salaxa hadduu hagaaga alraaci ninka dadka u taliya salaxat iraaciya ah, raciyada iyo dadka loo taliyana way hagaagayaan wa idaa fasada hadduu hallaaba amiirka iyo ninka hogaamiyaha ahna fasadat raciyadu way xumaanayaan mar walba hadduu nin fiican oo hagaagsan oo khayr le noqdona dadkii khayr bay ku soconayaan hadduu tuug iyo khaa'ini midaan khayr ku socon ahayna cadaalad ahaynna ummaddii way halaabaysaa markaa daalikum kiina tilmaamaha aan ku soo sheegnay huwa asagu waa dakwaan bin kaysaan ninka lagu magacaabo almulaqabu lagu laqaboo lagu naanayso bitaawuusin taawuus baa la yidhaahdaa wahuwa taabuusku laqabu waa laqab iyo kunyo iyo naanays khulica la hogiyey oo la saaray calayhi korkiisa liannahu maxaa yeelay kaana wuxuu ahaa taawuusa alfuqahaa fuqahada iyo culimmada taawuuskooda ayuu ahaa taawuus sidan aan naqaano waa shimbirka quruxda badan ee shimbiraha ugu qurxoon baa taawus la yidhaahdaa inta badan baa gidaarada iyo dharka iyo guryaha arooska iyaa lagu sharxaa shimbirka taawuska ah sidaa darteed suu shimbirkaasi ugu qurux badan yahay shimbiraha yaa ninkana waxa taawuus loo yidhi fuqahada iyo culimmada midka ka dhex muuqda xagga cilmiga garaadka axkaamta iyo diinka saasuu markaa ahaa walmuqadama midka muqadamkee ugu horreeyee la hormariyo calayhim fuqahada fii casrihi casrigiisana wuu ahaa kaana طaawus bin kaysaan wuu kaana wuxuu ahaa طaawus bin kaysaan min ahli اlyamani reer yaman buu ahaa wa kaanat اlwalaayatu walaayada iyo maamulka fi اlyamani yamanna id daaka waktigaa wuxuu u sugnaa limuxamed ibnu yuusuf aلhaqafi ninka lagu magacaabo wa akhi akhi اlxajaaj bin yuusuf xajaaj ibnu yuusuf walaalkii moxamed ibnu yuusuf ayaa waali iyo barasaaf ka ahaa yaman wakhtigaa faqad arsalahu wuu u soo diray alxajaaju xajaaj baa u soo diray waaliyan asagoo waali ii barasaaf calayhaa yaman dusheeda ka ah bacda an caduma markii ay weynaatay kadib amruhu arrintiisa oo waqawiyad ay xoogaysatay shawkatuhu awooddiisii washtaddad ay adkaatay haybatuhu haybadiisa haybadiisiina ay kor noqotay waa ifra qadaa'ihi waa markuu cagta mariyey gadaasheeda calaa xarakati cabdullaahi bni zubayr waayo cabdullaahi bnu zubayr asagoo iska soo hor jeedeen mar allaala markuu cabdulaahi ibnu zubayr uu ka guulaystay kadibna uu qadeeyuu tirtiray raadkeedii xarakadii cabdulaahi ibnu zubayr kadib bay markaa ahayd wa kaana muxamed ibnu yuusuf wuxuu ahaa yajmacu mid kulansada fii daatihi shaqsinimadiisii kaiiran ee araba ee faraha badnayd fii daatihi kaiiran fii daatihi daatadiisii wuxuu kulansaday kaiiran wax badan oo min sayi'aati akhiihi اlxajaaj walaalkii xajaaj xumaantihiisa ka mid ah ilan xajaaj saa soo marna aad u dhib badan oo xumaan badan galay buu ahaa moxamed ibnu yuusufna walaalkii wuxuu ku sifaysnaa oo sayi'aadka walaalkii ayuu ku sifaysnaa walaakinahu laakiinse maa kaana ma ahayn muxamed yataxallaa mid ku sifaysan oo ku sifoobay bishay-in shay oo min xasanaatihi walaalkii xasanaadkiisa ka mid ah xajaaj bin yuusuf haba dhib badnaadee dhinacna wuu ka fiicnaa haddii la dan sheegta iyo haddii dhibaato loo sheegtay nin wax taruu ahaa nin wax gudi karuu ahaa dhinacna waa ka dhib badnaa laakiin walaalkii dhanka xumaantuu walaalkii ka qaatay meehe dhanka xasanaadka iyo dhanka wanaagga wax uu kaga sifaysnaa ma jirin wa fii khadaati subax yowmin maalin ah baaridin ee qabow oo min ayaami min ayaami shitaa xilliga shitahee qaboobaha ama xagaaga ah ayaa dakhala waxaa u soo galay calayhi moxamed korkiisa taaruus bin kaysaan wa macahu uuna la socdo wahab ibnu munabbah ninka lagu magacaabo waa taabici yemeni ah oo loo nisbeeyo farrisi ahaan asalka sidaa darteed ninka noocaas ah oo nin caalima asagana iyo taawuus oo isla socda ayaa waxay u soo galeen moxamed ibnu yuusuf athaqafi falamaa markii akhadaa ay ka qaateen labadooda majlisayhimaa makaano fadhigooda meeshii ay fadhiisan lahaayeen cindahu agtiisa markay fadhiisteen tafiqa taawus wuxuu guda galay uu bilaabay yaciduhu inuu wacdinayo ninkii maxamed ahaa wa yuragibuhu uu jeclaysiinayo wayurahibuhu uu cabsigelinaayo war rabbi ka cabsa naaraa jirte waa rajagelinaya war rabbi ka cabsa jannaa jirte wannaasu dadkuna juluusun ay yihiin kuwa fadhiya bayna yadayhi moxamed hortiisa faqaala alwaali ninkii waaliga ahaa waa moxamed ibnu yuusuf ayaa wuxuu ku yidhi liaxadin mid oo xujaabihi dadka waardiyaalkiisa ama shaqaalihiisa ka mid ah yaa hulaam hulaamow keen daylasaanan daylasaankeen buu yidhi waa go' weyn oo qurux badan oo cagaaran وأlqihi saar calaa katifay abi cabdiraxmaan abi cabdiraxmaan garbaha ka saar buu yidhi waa abaalgud waa taawus asagana wacdigii buu wadaayo madaxweynihii wacdinayaa dadkiina meeshay fadhiyaan sidaa darteed ayaa ninkii kale sheeka ahaana uu la socdaa waa wahb ibnu munabahe markaasaa waaligii intuu soo qeliyey wuxuu dhahay kii shaqaalihiisa ahaa go-i cagaarnaa ee hebel ahaa keen garbahana ka saar shiiqa facamada wuu aaday alxaajiba ninkii xaajibkaa ilaa taylasaanin go' buu aaday xaggiisa famiinin aad u qaali ah wa alqaahu wuxuu ku tuuray uu saaray calaa katifay taawuus taawuus labadiisa garbood asagana wacdigii buu wadaa saasuu u hogiyey marka fadalla taawuusun taawuus wuxuu iska ahaa uu ku sugnaa mutadafiqan inuu burqanayo burqinayu sii wado fii mawcidatii wacdigiisa go'aan qurucda badan iyo waxaan la saaray damba kama gelin hawshiisii iyo wacdigiisii wuu iska wataa wa jacala wuxuu guda galay waa taawuuse yuxariku inuu dhaqdhaqaajinayo katifayhi labadiisa garbood inuu dhaqdhaqaajinayo fii tu'adatin si degganaan ah si aayar ah si tartiib ah inuu garbaha saa u nuuxnuuxinayo xataa alqaa ilaa uu ka dhacay aطaylasaana go-i can caatiqihi garabkiisii wahabba wuu soo booday waaqifan asagoo taagan waa markuu wacdigiisii dhammaystay waansarafa waan iska soo tegey go-i dhulkuu uga soo tegey dhulkuu uga soo tegey go-i faqadiba waa xanaaqay moxamed ibnu yuusuf qadaban xanaaq dahara soo muujisay fii ah, miraari aynayhi fii ixmiraari caynayhi indhihiisa inay guduutaan aad buu u xanaaqo indhihiisiibaa gaduutay iyo waxtiqaani wajhihi wejigiisa inuu doorsoomo oo tagayur iyo doorsoom uu ku dhaco ixtiyaad oo dhiigii waxyaaba noocaasa wejigiisii soo fadhiistayoo wuxuu noqday nin indhihiisii gaduutay wejigiisiina ay soo barareen wajigiisii hayra laakiin annahu lam yaqul shay-an waxba ma dhihin haba xanaaqa ha isbedelee waxba ma dhihin falammaa markii saara ay ahaadeen ama ay gaareen taawuus iyo wasaaxibuhu saaxiibkii khaarija almajlisi golihii la fadhiya bannaankooda qaala wahb wahab baa hadlo wuxuu ku yidhi litaawuus wallaahi baan ku dhaartaye laqad kunnaa waxaannu ahayn fii khinan kuwa ka kaaftooma can ifaarati gadabihi ninkan xanaaqiisa inaan kicino calaynaa korkeena inaan xanaaqiisa dusheenna ku kicino kuwa ka maarmaan ahayn macnaha maxaa saa u yeesha buu ula jeedaa famaadaa kaana yudiiruka maxaw kaa dhibi lahaa low akhadta haddaad iska soo qaadan lahayd aayl haddaad soo qaadan lahayd aaylasaana daylasaanka minu xaggiisa haddaad ka soo qaadato maxaa dhibu imaan lahaa shiiqow waad wacdisay wax baad u sheegtay go' buu ku siiyey haddaad iska soo qaadato ka waran buu yidhi maxaa dhib ahaan lahaa waayo inaan xanaaqiisii aan xanaajino oo aan ka xanaajino wax faa'iido ah oo aan ka helayna ma laha ka waran haddaad iska soo qaadan lahayd uma ka bacdi bictahu aada iibisaba watasadaqta aad ku sadaqaysato haddaadan rabin adiga biamanihi lacagtiisa cala alfuqaraa'i waalmasaakiin maxaasaa u yeeli weysay aad buu u canaantay fa qaala taawuus wuxuu yidhi huwa maa taquul waa sax waxaad leedahay huwa arrintu maa taquul waa sida aad leedahay way fiicnaan badnayd lowlaa laakiin annanii anigu khashaytu haddaanan ka baqi lahayn waxaan ka cabsaday an yaquula alculamaa'u culimmadu inay dhahaan min bacdi ani iga dambaysaa na'khudu waan qaadanaynaa kamaa akhada taawuusu sida uu taawuusu qaatay uma ka bacdi laa yasnacuuna aysan ku samaynin fii maa akhaduuhu waxay ka soo qaadeen maa tuqul leedahay ka warran haddii culimmada ani iga dambaysaa hadday umarada wacdiyaan shilinkii lasoo siiyey go'i la siiba isbax ku soo ritaan oo hadhow masaakiinta ay siin waayaan taasaan ka cabsanaa buu yidhi xaaladaasaa ani igu keliftay wa waka'nnamaa waaba sidii araada asagoo doonaya ama raba moxamed ibnu yuusuf an yarudda inuu ku celiyo liaawuusin aawuus an yarudda litaawuus alxajara dhagaxii min xayu jaa'a meeshuu ka yimid dhagaxii meeshii uu ka yimid taawuus inuu ku celiyo ayuu markaa doonayay wuxuu ula jeedaa taawuus bacdama uu diiday go inuu ka qaato haddana inuu wax kale ku bilaabo haddana uu siiyo suu markaa u qaadan lahaa xaaladdaasuu go-aan ku gaahay dhagaxa inuu ku celiyo min xaysu jaa'a meeshii marka uu ka yimid saasuu markaa doonay arrintaasuu markaa rabay waa inuu haddana shabid shabaq iyo dabin kale u dhigo sidii xoolaha uu maanta diiday oo kale uu u siin lahaa fa nasaba wuxuu u daadiyey ama u dhigay lahu asaga sharakan dabin oo min shiraakihi dabinadiisa ka mid ah ayuu u dhigay xaysu meel acadda uu u diyaariyey suratan kiish fiihaa gudaheeda ay ku jirto sabca mi'ati diinaarin toddoba boqol oo diinaar oo dahaban dahab ah toddoba boqol oo diinaar oo dahab ah surad ay ku jirto u diyaariyey wakhtaara wuxuu u doortay rajulan nin xaadiqan caqli badan leh xaadiqa waa qofka shayga meesha la doona dhigi karaa nin xaadiq ahoo aad u xariif ah oo min rijaali xaashiyatihi dadka waardiyaalkiisa raggooda ka mid ah ayuu u doortay inuu kiishada lacagta qaado una geeya ninka taawus la yidhaahdo wa qaala lahu wuxuu ku yidhi imdi dhaqaaq oo soco bi haadihi surati kiishadan ilaa taawus bin kaysaan u gey waxtal xeeladayso calayhi dushiisa fii akhdahaa qaadashadeeda kaa ku qaadanaya maba ahee waa nin xoolihii wixii la siiba dhulka uga tagay go qiimaha badnaaye bal xiiladaysa buu yidhi isku daysaad u siin lahayd waxdan xiiladaysa calayhi korkiisa fii akhdihaa suu ku qaadan lahaa fa in akhadahaa hadduu kaa qaato oo aad ku guulaysato minka xaggaaga ajazaltu waxaan kuu weynaynayaa cadiyataka sismadaada abaalgud fiican baan ku siinaa buu dhahay ninkan haddaad xoolaha maanta soo siiso wa kasawtuka waan ku marashaynayaa wa qarabtuka waana ku soo dhowaynayaayo waardiya tahee gudahan ku soo gelinayaa baa la yidhi xafiiskaad iiga shaqaynaysaa haddaad arrintaa ku guulaysato fa kharaja wuu la soo baxay alrajulu ninkii bisurati kiishadii waa dabintii la rabay in loo dhigo dhagaxii buu rabaa meeshiisa inuu ku celiyo xataa ataa ilaa uu u tegey ama u yimid taawuusan oo fii qaryatin tuulo deggan kaana ahaa yuqiimu mid deggan bihaa qaryada oo bilqurbin u dhow min sancaa tuulo sanca udheg u dhow ayuu iska deganaa taawuus meeshii buu ugu yimid yuqaalu lahaa aljan aljanadu janadu baa la yidhaahdaa falammaa markii saara uu ahaaday cindahu agtiisa xayaahu wuu salaamay waanasahu wuu soo dhoweeyey wa qaala lahu wuxuu ku yidhi yaa abaa cabdiraxmaan abaa cabdiraxmaanow haadihi nafaqatun waa nafaqa iyo waxoogoo lacag ahoo bacaa bihaa waxaa kuu soo diray alamiiru amiirka uu u soo diray ilayka xaggaaga kiishadiibuu saa ugu dhiibayaa weli wax yar waayo nafaqa ahee bal iska biyobiyaysta ciyaalkaaga amiirkaa idiin soo diray faqaala taawus wuxuu yidhi maa lii bihaa min xaajatin maba laga qaadinba ani danka melihi buu dhahay wax baahi ah oo aan uga qabo amiirka xoolihiisa ma laha faxtaala waa u xeeladaystay calayhi korkiisa bikulli ariiqin waddo kasta iyo xeelad kasta liyaqbalahaa suu uga aqbalo warhoysaan yeel iyo inta ka baxi dhinac kasta xeelad buu u sameeyey fa abaa taawus waa diiday waa diiday waa adla wuxuu u raariciyey waa adalah wuxuu u keenay waaye lahu asaga bikulli xujatin xujo kastuu ku qancin karo suu uga qaato farafada wuu rafiday daawus iga bici buu dhahay mar rabe famaa kaana minhu uma sugnaa ninkii bacdamaa abaalgudkaasna meesha uu yaalo ninkaanna uu ka qaadan la'yahay ninkan inuu wax siiyana lagu soo amray abaalgudka inay ku xidhan tahay waa u suurageli weysay famaa kaana uma ahaanin minhu xaggiisa waa ninkii xoolaha wadaye ilaa an iktanama inuu ka faa'iidaystay maahane hafla ilowsho oo min taawusin taawus ka dhacday taawus baasay hadalkiisu wadwadeen meel ku mashquulay taawus baa khaflo ka dhacayo meel buu ku mashquulay waramaa wuxuu ku tuuray ninkiina bisurati kiishadii min quwatin meel furnayd oo daaqad oo gurigiisa ah oo noocaasi meel furan oo ka mid ah oo kaanat bijidaari اlbeyti guriga gidaarkiisa ku tiilay kawada waa wax duleel ah laakiin gadaal aan ka dulaalin oo gadaal ka soo xiran meeshaana le wax la gashan karo ayuu saas ugu tuuray marka wacaada wuu soo laabtay raajican asagoo soo noqonaya ila alamiiri amiirkii buu ku soo laabtay wa qaala wuxuu yidhi laqad akhada taawuus taawuus uu qaatay asurata kiishadii ayuha alamiir amiiro wuu iga qaatay buu yidhi saa ugu xeeladaysanayey waa siiye markii dambe fa fasura wuu ku farxay lidaalika arrintaa moxamed ibnu yuusuf sakata calayhi wuuna ka aamusay waana aamusay wax siisma kama aha laakiin dabin buu rabaa inuu ku rido dabin buu ku riday rabaa inuu ku rido shabaq baa u daadsan inuu daba ayuu rabaa shiiqa falamaa markii madad ay ka soo wareegtay ama ay tagtay calaa daalika arrintaa ayaama maalmo ciddatun tiro ah dhowr maalmood markay ka tagtay arsala wuu diray haddana itnayni laba nin buu diray oo min acwaanihi dadka rijaashiisa acwaantiisii shaqaalihiisa ka mid ah wa macahumaa wuxuu ku daray labadii nin alrajulu aladii ninkii xamala qaaday ilayhi shiiqii xaggiisa asurata kiishadii lacagta ahayd wa amarahumaa labadii nin buu wuxuu ku amray an yaquulaa inay u dhahaan lahu taawuus inna rasuula alamiiri amiirka ninka uu kuu soo diray faqad akhdaa uu khaldamay wargaf baa ka dhacay lacagta adi ma lahayn fadafaca ilayka almaal maalkii buu kuu soo dhiibo uu kuu keenay wahwa mursalun waxaana loo diray ligayrika qofaan adi ahayn marka qalad baa dhacaye waxaan ninkan oo amiirka lacagtuu kuu keenay adigu ma lahayn ina rasuula alamiiri qad akhta'a wuu khaldamay fadafaca ilayka almaal maalkii buu kuu dafacayuu kuu dhiibuu kuu keenay wahwa mursalun waxaana loo soo diray ligayrika qof aan adi ahayn adigaa uu malaynayay si in la dhahay saasaa lagu soo diray waqad ataynaa waanu kuu nimid linastariduhu linastaridahu minka inaan kaa celino soo bixi baa la lacagtii lagu keenay wanaxmiluhu aan u qaadnan u geyna ilaa saaxibihi ninkii lahaa ninkii marka hore loo soo diran u geynaynaa adima lahayne lacagtii keen waxay sugaayeen waan cunay iyo waxbaan ku samaystay iyo saasay sugaayeen fa qaala taawus wuxuu yidhi maa akhadtu min maali lamiiri shay-an anigu amiirka maalkiisa waxba kama qaadanin xataa aruddahu ilayhi ilaa anu celiyo maxaan celiyaa macnaha wax maba qaadanine maxaanu celiyaa amiirka xaggiisa fa qaalaa waxay dheen bal akhadtahu waad qaadday lacagtii keen faltafata wuxuu eegay taawuus ila rajuli ninkii alladii xamala ilayhi asura kiishadda u keenay ninkii lacagta kiishadda ku jirtay keenay ilan wuu la socdaa yuusaa saawu eegay wa qaala lahu wuxuu ku yidhi hal akhadtu minka shay-an wax maan kaa qaatay ani aniga miyaa xoolo kaa qaaday waxmaan kaa qaaday suro iyo kiishad iyo wax noocaas ah hal aqadtu ma qaaday minka xaggaaga shay-an waxba fa asaaba alrajulu ninkii waxaa asiibtay ducrun ducri baa asiibtay argagax isku yaxyaxay aad buu u naxay cabsi iyo ducur iyo argagax wa qaala kalla mayuu dhahay maya waxbaba igama qaadin inamaa wadactu waxaan dhigay almaala xoolaha fii haadihi اlquwati meeshaa furan kuwadaa iyo daaqadaasaan geliyey fii kaflatin minka kaflo adoon ogayn xaggaaga kaflo xaggaaga ah yaa meesha ku tuuray fa qaala taawus wuxuu dhahay duunakuma kumaan u taga ka wata kawada aada buu yidhi kuwada iyo meesha furan ee daaqadda ah aada duunakumaa duunakumaa buu yidhi duunakumaa wuxuu ula jeedaa aada oo u qasda oo soo fiiriya meesha kuwada ah ee uu sheegayay daaqadda fanduraa soo eega fiiha gudaheeda way baxeen fa nadaraa waxay fiiriyeen fi lquwati daaqaddii yarayd iyo meeshii dulaylka ahayd fawajadaa wayba heleen fiiha gudaheeda asurata kiishadii kamaa hiya aydoo sideedii ah ilaah baa badbaadiya subxaana wa tacaala dabin buu rabay inuu u dhigo waa sideedii waqad daraba waxay yeelatay calayhaa korkeeda alcankabuutu caracaradiibaa binasjihi ka samaysatay nasjigiisii dunta iyo waxyaabaha caaradu ay kusa samayso guryaha iyo guriga yare nasjidkee laga sameeyo dunta iyo waxa dhaadheer kaasay caaracaara ka samaysatay waa khuyuudkeedii dunteedii yaa kor lacagtiiba caaracaara ku kor samaysantay gurigeedii buulkeeda faأkhadaahaa way ka soo qaadeen wacaadaa bihaa waxayna u celiyeen ila اlamiiri amiirkii wakaأnama haddana waaba sidii araada allahu ilaahay uu doonay caزa wajala an yqtas an yakhtasa inuu ka khisaaso uu ka eergudo min moxamed ibnu yuusuf calىa faclatihi haadihi ficladiidas ayada ah ilaahiya haddana wuxuu doonay inuu ninkaa ka eergudo wa an yajcala inuu ka yeelo qisaasahu qisaaska minhu xaggiisa laga qisaasayo iyo ceebaynta la ceebaynayo calaa marya min annaasi meel ay dadkoo dhan arkayaan wa mashhadin goobjoogna ay ka yihiin meel dadkoo dhan ay xaadir ka yihiin ay arkayaan in lagu fadeexeeyo fa kayfa sidee bay waqaca daalika arrintaa u dhacday waa sida soo socotaa xadaa taawus baa ka sheekiyey bin kaysaan qaala wuxuu yidhi baynaa wakti ana anigoo fii makata maka jooga xaajan aanay mid xajinaya bacaa ilaya waxaa akhbaar ii soo diray xaggayga alxajaaj ibnu yuusuf athaqafi oo markaa meesha ku sugnaa yaa i dhahay taawuus iigu soo waca falamaa markii dakhaltu calayhi aan xajaaj u galay raxaba bii waa isoo dhoweeyey adnaa wuxuu soo dhoweeyey uu hagaajiyey majlisii makaanu fadhigayga minhu isaga xaggiisaan ka wa waطaraxa lii wuxuu ii soo tuuray wisaadatan barkin wa dacaanii wuxuu iga dalbaduu iga codsaduu igu yeedhay lian attaki'a inaan cuskadoon ku taagsado calayhaa wisaadada barkinta inaan saa u dengiigsado ayuu i amray uma kabacdi markii arrintu meesha maraysay raaxa wuxuu guda galay yas'alunii yas'alunii inuu isu'aalahayo camaa ashkala wixii shakil ka galay calayhi korkiisa wixii shaki ka galay oo min manaasiki alxaji acmaalaha xajka iyo wakayrihaa kayrkeeda acmaalaha xajka iyo waxaan ahayn inuu isu'aalo ayuu haddana guda galay ee markaa uu bilaabay wa fii maa wakti naxnu annagoo kadaalika xaaladeennu saa tahay samica wuxuu maqlay alxajaaju ninkii xajaaj ahaa mulabbiyan nin talbiyaysanaya labayk allaahumma labayg waa talbiyada nin labeygtii aqrinaaya ayuu maqlay mulabbiyan nin mulabbi ahoo yulabbi talbiyaysanayoo labeegtii aqrinaya xawla albeyti beytka gaarkiisa waa kacbade wayarfacu sawtahu codkiisana kor ugu qaadaya bitalbiyati talbiyada walahu wuxuu lahaa nabratun dhawaaq nabra ayuu lahaa waa sawt cod ayuu lahaa tahuzu ruxaysa alquluuba qalbiyaalka haza ruxitaan ninkaasii talbiyaysanayey cod aad u dheer oo qurux badan oo qushuuc leh oo qalbiga ruxaya yuu ku talbiyaysanayey faqaala xajaaj markuu ninkii maqlay anagana aan isla fadhino faqaala xajaaj wuxuu yidhi calaya iigu yeedha bi haada almulabbi ninkaa talbiyaysanaya war ninkaa codka kor u qaadee labayk allaahuma labayk dhahaya calaya iigu waca macnaha dusheeda keena fa utiya waa loola keen waa loola yimid lahu ninkii bihi asaga fa qaala lahu wuxuu ku yidhi xajaaj ninkii mimani rajul ninku waa kuma war yaa tahay faqaala min almuslimiin muslimiintaan ka mid ahay buu yidhi faqaala lam as'aluka can haada waa ogaa inaad muslimiinta ku jirtee anid kaa kuma weydiinin wainamaa sa'altuka waxaan ku su'aalay can ilbaladi beledkee ka dhalatay beledkee deggan tahay faqaala min ahli اlyamani reer yaman baan ahay buu yidhi faqaala kayfa taragta sayd uga soo tagtay amiirakum amiirkiina yacnii akhaa walaalkii wala jeedaa waa moxamed ibnu yuusuf athaqafi seed uga soo tagteen fa qaala wuxuu yidhi taragtu waxaan uga soo tegey cadiiman asagoo weynaaday jaziiman jirkiisina adkaaday suwaxuu cunayo wax isugu daldalay cadiim jaziim nin noqdaa uga soo tegey labaasan labisl labis badana ah uu xarakoonayaa shaarkuu subaxii qaata galabtii ma qaadanayo waa labaasan rakaaban baabuur isaga socdaa gaadiid saara ah oo gaadiid iyo baabuur u saaran kharaajan wallaajan asagoo kharaaj ahoo bixitaan badan wallaaj ahoo soo gelitaan badan waa baxaya gaarigiisa uu ku baxaya waa ku soo laabana dharkuu iska beddelaya cadiim jaziim aho jir weyn waay saasaan oga soo tegey fa qaala wuxuu yidhi xajaaj laysa can haadaa sa'altuka anigu kaa kuma su'aalin dharkiisa iyo baabuurkiisa ha kaama geline aniga taa kuma weydiinin fa qaala caman tas'alanii idan maxaad i weydiinaysaa waayahe waxa aad i su-aalanaysa maxay tahay waaye faqaala sa'altuka can siiratihi la dhaqankiisa fiikum dhexdiina suu idinkula dhaqmaa war xaaladiisa iyo dhaqankiisaan ku weyddiiye suu idinkula dhaqmaa faqaala wuxuu ihi taragtu waxaan oga soo tegay daluuman dulmi badne isagoo ah daalim khashuuman khashuum ahoo khaa'in ahoo khiyaano badna ah dulmigiisu aad u badan yahay muطiican maqla oo ateeca limakluuqi makhluuqu hadalka maqlaa caasiyan lilkhaaliqi khaaliqana ku caasiya saasaan oga soo tegay buu yidhi faxmara wajhahu faxmara waxaa guduutay wajhu lxajaaji xajaaj wejigiisii khajalan yaxyax buu la gaduutay waa xishood min julasaa'ihi julasadiisuu ka xishoonayo ka yaxyaxayo waay ninkii dhanay walaalkii ah uu meel u dhiibtay haddii tilmaamaan lagu tilmaamaayo waa wax dhibaato badan wa qaala lirajuli xajaaj ninkii wuxuu ku dhahay maa xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa an taquula inaad ka sheegto oo aad dhahda fiihi asaga maa qulta wixii aad dhahday wa anta adigoo taclamu og makaanahu makaankiisa minii anigu iga joogo inuu walaalkee yahay adigoo og sababtaad hadalladan u dhahaysa waa maxay buu yidhi fa qaala ninkii wuxuu yidhi ataraahu ma arkaysaa bimakaanihi makaankiisa minka adiga uu kaa joogo acaza minii acazu ayaa ka cizi badan ka sharaf badan oo ka adag minni xaggayga bimakaanii makaankayga min allaahi caza wajal makaanka ilaahay ani uu iga jooga ka waran walaalka haddaasaa uga xumaatay soo anigana haddaan xaqa iyo waxa xaqiiqda aan qariyo sow ilaahay igama xumaanaya subxaana wa tacaala ta ilaahay baa ka daran buu yidhi wa annaa waafidun anoo weliba wafdi u ah beytihi gurigiisa anoo xaramkiisii jooga wa musadiqun ah mid rumeeyey nebiyihi nebigiisa wa qaadii gudanaaya daynihi dayntiisa dayntuu igu lahaa xajka ilen waa deen lagugu leeyahay anoo dayntiisii gudanayo xajinaaya ka warna haddaan ilaahay qiyaano fasakata wuu aamusay alxajaaju xajaaj walam yuxir ma soo celinin jawaaban wax jawaab ahna ma soo dalacin uma soo celinin wax jawaab ah qaala taawus wuxuu yidhi uma bacdi maa labisa maba daa'inba alrajulu ninkii ninkii maba daahinba an qaama inuu istaago wansarafa uu iska baxayba intaa markuu dhahay xajaajna aamusay wuu iska istaagay wuu iska baxay min gayri an yasta'dina asagoon fasax qaadanin aw yu'dana lahu ama aan loo idmin ma baxaana ma dhihin baxna lama dhihin wuu iska soo baxay fa faqumtu anna waan soo istaagay buu dhahay taawuus fii irihi raadkiisaan ku soo istaagay waan soo raacay waqultu fii nafsii nafsadayda waxaan ka dhahay ina arajula ninkani saalixun waa nin fiican wallaahi fatbachu fatbachu raac ninkani waa nin saalix ahee dabagal wadfar ku liibaan bihi asaga hel oo ku liibaan ha ku waaniyo ha ku wacdiyo agtiisa tag qabla an tuqayibahu intaysan kaa qarinin hor can can caynayka labadaada indhood intaysan ka qarinin jumuucu naasi dadka jumuucooda ilan waa meel xaj ahoo waa la badan yahay qofkaad ishaysataan daqiiqad haddaad kala foqdaan oo idin dhammatiir baa qaadaya sidaa darteed baan is-idhi ka daba tag inta hirkaan uusan qaadin dadkana aysan kaa qarinin fatabictu waan raacay fawajadtu waxaan helay qad ataa asagoo tegey oo gaaray albayta kacbadii baytk waa kacbada wa tacallaqa qabsadoo ku dheggan biastaarihi astaarta kacbada asagoo ku dhegan ayaan markaa u tegay waay waa kisaha iyo go-a ku daboolan kacbada wa wadaca saaray khadahu dhabankiisa calaa jidaarihi derbiga kacbada saa dhabanka u saartay wahuwa yaquul dhahaya allaahumma ilaahayow bika adigaan acuudu ku magan galay ilaahayow adiga ayaan ku magan galay wabijanaabika aluudu ilaahayow awooddaada iyo dhinacaaga ayaan magan galay allaahuma ilaahayow ijcal yaa lii aniga fidmi'naani xasilooni iyo degganaan aan ku xasilo ilaa juudika juudkaagii saqinimadaada waxaad adiga isiisay iiga dhig idimaan wax aan ku xasilo oo aan ku raalli noqdo juudkaaga iiga dhig iyo rada waxaan ku raalli noqdo iyo iyo raadi ahaasho bidamaanika damaanadaada waxaad adiga ii ballanqaadood ii dammaan noqotay inaan raalli ku noqdo ilaw nin noocaasa iga dhig manduuxatan iga fogaynaysa manduuxa iga fogaynaysa oo mid iga leexinaysa iga dhig arrintaa can manci lbaakhiliina dadka baakhiliinta ah dadka bakhiiliinta ah ee wax bakhiilee dadka inay wax siiyaan aan rabin mancintooda wax iga reebaa ilaahayow midaan ku xasilo juudkaaga iiga dhig waqinan iyo kaaftoomid aan ka kaaftooma camaa fii aydi lmusta'iriin dadka musta'iriinta ah ee naftooda keliya wax la rabaa ee dadka masaakiinta inay wax siiyaan aan rabin waxaan kaga kayftoomo ilaahayow iiga dhig deeqdaada allahuma ilaahayow inii anigu as'aluka waxaan ku su'aalanayaa farajaka farajkaaga alqariib ee dhow wa macruufaka macruufkaaga ayaan ku su'aalanayaa alqadiima ee horaysay wa caadataka caadadaadaan ku weydiisanayaa ilaahayow alxasanata ee wanaagsanayd yaa raba alcaalamiin ilan caadada iyo wax kastou ilaahay sameeyo waa wax wanaagsan oo qiimo markaa badane yaa rab alcaalamiin caalamiinta rabbigeediyo saasuu dhabanka u saartay kacbada ducadaasuu akhrinayaa uma kabacdi dahabad bihi waxaa iga wadatay oo igala tagtay asagii mawjatun hir oo min annaasi dadkii ka mid ah waaba la dhafayba anoo saa u sugaa inay dacuu ku jiraa lama hadli karee inta koox badanoo dawaafiisa timid waa lala tegay ninkii wa akhfathu way qarisay oo waxaa uu ka qarsoonaaday can caynay labadaydii indhood indhahaygiina waa laga qariyey wa akhfathu waxay ka qariyeen mawjadii oo winkii aan rabay inaan arka ay ka qariyeen can caynaya indhahaygii faayqantu waxaan yaqiinsaday faayqantu waxaan yaqiinsaday annahu asagu laa sabiila waddo inaysan iigu sugnayn ilaa liqaa'ila kulankiisa bacda daalika markaa kadib khalaas ninkii inay u dhammaatay mar dambena aan arki doonin ayaan yaqiinsaday falamaa kaanad markay ahaatay cashiyatu carafa carafa galabteedii ra'aytu waxaan arkay waqad afaada asagoo la shubmahaya maca annaasi dadka micigooda dadka micigooda asagoo la shubmahaya oo la soo baxaya macnaha uma afiiduu min xayu afaada annaas dadkii wuu la socdaa fadanawtu minhu waan u dhowaaday faidaa huwa waaba asagoo haddana yaquulu dhahaya markaan damcaba inaan la hadlo ducuu ku jiraa allaahuma ilaahay in kunta haddii aad tahay lam taqbal midaan iga aqbalin xajii xajkayga iyo watacabii tacabkayga wanasabii daalkayga iyo dhibkii aan soo maray xajka tacabka nasab daal tacab buu leeyahay intaba rabbow hadaadan iga aqbalin ood iga aqbali weysay falaa taxrimnii ha iga hoojinin alajra ajarka calaa musiibatii musiibadayda way aqbalitaan la'aanta layga aqbali waay waa musiibo xataa haddaad iga aqbali weysay musiibadaa igu dhacday ajarkeed un isii ilaahayow bitarkika ka tegitaankaagii alqubuula aqbalitaanka aad ka tagtay minii xaggayga uma dahaba fi اnnaasi dadkii ayuu la baxay wasatarahu اulaamu mugdigaa iga qariyay canii xaggayga ilan carafaa laga soo baxay galabtaasoo masdarifa la aadayaa cashiyii galabteedii maqribkii baa la marayaa mugdigii ayaaba iga qariyey falamaa yaistu markaan ka qustay min liqaa'ihi la kulankiisa qultu waxaan idhi allaahuma ilaahayo aqbil iga aqbal aniga waa taawus ducaa'ii ducadeeda ilaahu iga aqbal wa ducaa'ahu ninkaa ducadiisana allaw aqbal wastajib ilaahayow ajiib oo aqbal rajaa'ii rajahayga wa rajaa'ahu iyo waxa uu kaa rajaynaya rajadiisa wahabbit ilaahayow sug qadamaya gomdahaygii wa qadamayhi gomdihiisaba ilaahow lugahayga iyo lugihiisa ku adkay yowma tazilu laqdaam maalintay simbiraxanayaan aqdaamtii gondaha maalin la kufkufa ayaa jirta siraadka marka la maraya waa maalinta ugu khatarsanee ugu dhibaatada badan sidaa darteed baa dad badan way ku simbiroonayaan way ku dhacayaan kuwa cabaar soconaya waa hoobtay ku kala soconaya waa hoobtay inta badbaada maalintaasi waa intuu rabbi u naxariisto subxaana wa tacaala siraadka maalintaasi aqdaamta iyo gomduhu way ku simbiraxanayaan rafaadka iyo dhibka uu leeyahy waxaad ka fahmi kartaa rasuulku wuxuu yidhi qofka ugu horreeyey ee gudbaya ummaddiisa la gudbayaan ahay markaan gudbo ayaa ma aadaya jannadiisa meeshii loogu talagalay waxaan istaagayaa siraadka dhinaciisa anoo dhahay ilaahu soo badbaadi ilaahu soo badbaadi ilaahu soo badbaadi buu dhahay nebiga sala allahu calayh wasalam dadkii baa soo gudbaaya qaaraa waxay u soo marayaan sida biriqda oo kale qaaraa waxay u soo marayaan sida dabayshoo kale qaara waxay u soo mareen sida madaxayoo kale sida nin faras orod badan oo kale biqadra qof kasta camalka qadarkiisa uu yahay ilaa uu soo mara nin cabaar soo socda way xaganaysaa wuu ka fakanayaa way xaganaysaa waa ka soo baxsanayaa ilaa bannaankuu u soo gadaal u fiirinaya mid baa imaanaya awoodi waayey ilaa gurgurasho inuu ku socdo maahane dhexdhexaadka markuu yimaado yo camalkii go-ay waa dhammaaday horeyna waa u soo goray wax uu kusii badbaadana ma laha markaasay la silbaxanaysaa hoosna jahannamaa ku taala sida ilaah tilmaamay wain minkum ilaa waariduhaa kaana calىa rabbika xatman maqdiya uma nunaji aladiina اtaqow wanadaru الظaalimiina fiiha jithiya inta ilaahay ka cabsateenna waan gudbinaynaa daalimiintana jilbaha ayagoo ku fadhiyaa meesha looga tegayaa marka waa ducaysanayaa taawus ilaahayo wahabbit buu yidhi sug qadamaya gomdahaygii wa qadamayhi gomdihiisa waa lugihiisa yowma tazilu laqdaam maalintay aqdaamtu simbirraxanayaan wajmacnii ilaahu ikulmi macahu asaga micigiisa cala alxawdi alkawhari darkii kawhar ahaa xawdkii kawhar ahaa ilaahayow nagu kulmi waa nahr iyo nahriyoka jannada ka mid ah yaa akrama alkramiin inta karaamada badan midka ugu karaamada badano yaa akram alakramiin akramiinta iyo deeq bixiyayaasha midka ugu deeq badanow wa ilaa liqaa'in aakhar la kulan dambe wa ilaa liqaa'in aakhara mar kale ayaan la kulmi doonaa la kulan dambe oo xiiso leh waa noo soo socda maca saxaabiyi aljaliil saxaabiga jaliilka micigiisa waa dakwaan ibnu kaysaan lagu magacaabo almulaqabi lagu laqabee lagu naanayso biطaawusin طaawus radia allahu canhu ilaahay ha ka raadi noqdo طaawus wa ardaahu ilaahay ha raaligeliya subxaana wa tacaala wajacala jannaati اlkhuldi jannooyinka waaritaanka jannooyinkoodana ilaahay ha ka dhigo mahwaahu makaanu nagaashihiisa iyo guriga uu markaa degi doono taus ibnu kaysan meeshaasan uga baxnay qisadiisa laakiin habeen dambe qayb kaloo asaga ah ayaa noo soo noqon doona haddii rabbi idmo subxaana watacaala balse caaw meesha inoo joogto wabilaahi tawfiiq wallahu subxaana wa aclam